bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamedi wclى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alradd clى اljahmiyaةi wالzanaadiqة liimaami ahli الsunة axmed ibn xambal caleyh raxmat اllah waxaan soo gaadhnay shubhada labiyo tobnaad waxaanse darsigeeni shalay wax yar kaga noqonaynaa darsigii aayadii ugu dambeeyey imaamku uu jamcinayey fainahu yas'aluhum cinda zafrati jahannam zafra waatii aan horey u soo marnay oo zafradu waxay isku asal yihiin zafiir lahum fiiha zafiir marka zafiirkana waxaa la yidhahdaa waa neefta oo lasoo saaro neefta inta feedhaha lagu celiyo kadibna la soo saaro iyadoo sawd wadata marka waa hiraag waaye macnaha macnahaasaa laga wada qaala imaamku wuxuu yidhi wa ama qowluhu wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wa qaala fi aayati ukhra laa tudrikuhu alabsaaru wahuwa yudriku alabsaar faqaaluu waxay yidhaahdeen sanaadiqadii kayfa yakuunu hada yukhbiru anahum yanduruuna ilaa rabbihim wa qaala fii aayatin ukhraa laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar fa shakuu markaasay shakiyeen fi lqur'aani wa zacamuu annahu yanqudu bacduhu bacda waa aayaadkii fahmxumadooda iyo qasadxumadoodaba ay aayada iska hor keeneen sanaadiqadu oo ay sheegeen in qur iska hor imaanayo hay-adahaas qaar ka mida buu halkan imaamku ku daaweynaya ama isku waafajinaya oo macnahooda saxda ku tawjiihinaya wuxuu yidhi marka wa amaa qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinkaasi waa maalinta qiyaamadee naadiratun waa mid dhalaalaysa yacni waa mid iftiimaysa oo quruxda iyo barwaaqada ka muuqata iyo waa mid dhalaalaysa ilaa rabbihaa rabbigeed xaggiisana naadiratun waa mid fiirinaysa xagga rabbigeedna waa mid daawanaysa oo fiirinaysa wa qaala wuxuu yidhi alla fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi laa tudrikuhu alle ma haleesho al absaaru aragyaalku ma haleelaanoo ma koobaan wa huwa isaguse yudriku wuxuu haleelaa oo koobaa al absaara aragyaalka fa waxay yidhahdeen marka kayfa sidee buu yakuunu u ahaanayaa haadaa kani shay ku dhici kartaa waay yukhbiru wuxuu ka warramayaa wejiga qaabka ay aayadaha isaga horkeeneen waay yukhbiru wuxuu alla ka warramayaa annahum iyagu yanduruuna inay fiirinayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa inay fiirinayaan wa qaala haddana wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa wuxuu ku yidhi laa tudrikuhu alabsaaru indhuhu qaban maayaan wa huwa isagu yudriku labsaara indhahase isagaa arkay waasay ku wadaan macnaha ayib fashakuu fi lqur'aan waxay ku wadaan laa tudrikuhu ayaa waxay ku fasirayaan bimacnaa laa tudrikuhu ma aragto al absaaru arkaan wa huwa isagaase yudriku arka al alabsaara aragyaalka khalqiga araggiisa isaga arka laakiin khalqigu ilaahay ma arkaan aayadda horena waxay leedahay wejiyadu ilaahay bay daawanayaanoo fiirinayaan marka laba aayadoodoo midna leedahay ilaahay bay arkayaan midna ay leedahay lama arki karo oo indhuhu ma qaban karaan way iska hor imaanayaan bay rabaana yidhaahdaan fa shakuu markaasay shakiyeen buu yidhi imaamku fi lqur'aani qur'aankii bay ka shakiyeen wa zacamuu waxayna sheegeen annahu qur'aanku yanqudu inuu jebinayo burinayo bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale inuu isjebinayo isagu iska hor imaanayay sheegeen shakigaasay marka qur-aanka geliyeen ayb iswaafajintiibuu marka u yimid aayadaha iyo macnahooda qaabka loo kala wajahayay sida saxda yihiin iyo inaysan iska hor imaanayn amaa qowluhu odhaahdiisa buu yidhi alla uu yidhi wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalintaa naadiratun waa mid iftiimaysoo dhalaalaysa yacnii wuxuu ka wadaa alxusna xagga wanaagga iyo walbayaada caddaanta yacni wejiyadan dhalaalaya waxay la dhalaalayaan qurux iyo caddiin barwaaqaday haystaan iyo say u ladan yihiin ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggeedana wejiyadaasi naadiratun waa mid fiirinaysa yacnii wuxuu ka wadaa tucaayinu waxay arkaysaayoo indhaha saaraysaa rabbaha rabbigeed filjannati jannada dhexeeda wejiyadaasi rabbigii abuurtay bay daawanayaanoo indhuhu qabanayaanoo fiirinayaan ayb taa waa midda hore oo ilaa rabbiha naadira waa fiiro indhuhu ay ilaahay fiirinayaan indhaha wajiga ku yaalla ayaa alla fiirinaya oo daawanaya xaggee fi ljannati waa marka jannada lagu jiro waa labada qayd waay way daawan oo horta aragti qalbi lagama wade waa aragtida indhaha oo tucaayinu waa waa marka labaadee markay ilaahay wajiyadaasi daawanayaan filjannati waa markay jannada ku jiraan ayb wa ammaa qowluhu odhaahdiisa allou yidhi laa tudrikuhu labsaaru yacnii wuxuu ka wadaa fi dunyaa adduunyada dhexdeedu ka wadaa duuna alaakhirati aakhara maya ah. bimacnaa laa tudrikuhu haddii lagu fasiro nafyu ru'ya oo laa tudrikuhu ma arkayaan al absaaru indhuhu ma arkayaan haddii la yidhaahdo marka waxaa laga wadaa laa tudrikuhu alabsaaru ay fi dunyaa intay adduunyada la joogo oo khalqiga mu'miniintu adduunka ay joogaan ilaahay indhahoodu ma qaban karaan ma arki karaan ayb laakiin aayaddu aakhara kama hadlayso aragtida alle aakharo aayadda horaa ka hadlaysa adduunka inta la joogo inaan ilaahay la arki karinna aayaddan dambaa ka hadlaysa laa tudrikuhu alabsaar marka laba aayadoodoo midna adduunyada ku saabsanta midna aragtida aakhara ku saabsanta iskama hor imaanayaan saasuu doonaya inuu sheekhu ku yidhahdo ayib tafsiirkaas iyo qaabkaa imaamku u wajahay oo laa tudrikuhu alabsaaru in aragtida caadiga lagu fasiro kadibna nafyigaasi la yidhaahda adduunka laga wadaa tafsiirkaasi waa tafsiirka muqaati bnu sulaymaan iyo khayrkiiba ay marayaan waxaana ku tusaya inayna mu'miniintu ilaahay adduunka ku arki karin xadiidka nebiga sal alay waslam fii saxiixi muslim rasuulku wuxuu uhi sal alay wasalam inakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu rabbigiin arki maysaan ilaa aad ka geeriyootaan bimacnaa markaad geeriyootaan oo qabri gashaan oo ka soo baxdaan oo aakhare la gaadho waad arki doontaanoo waad daawan doontaan laakiin adduunka intaad joogtaan ilaahay arki maysaan lan tarow rabbakum xataa tamuutu waxaa kaloo kutusaya xadiidka isagana saxiixaynka ku yimid min xadiidi abi muusa oo nebigu uhi sal lay waslam xijaabuhu nuur aw innaar allah tabaaraka wa tacaala xijaabkiisa u dhaxeeya isagii addoommadiisa waa nuur riwaayo kale waa naar waa naar low kashafahu la axraqat subxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi ilaahay xijaabka isagiiyo addoommadiisa udhexeeya hadduu faydi lahaa yacnii nuurka wejigiisa ka baxayaay wuxuu gubi lahaa cid kasta oo araggiisu gaadho yacni khalqigani waaba dhalaali lahaaba khalqigani wuuba dhalaali lahaa ilaahay wejigiisa nuurka ka baxaya hadduuba soo gaadhi lahaa oo xijaabkaasi meesha uu ka bixi lahaa maba la xamileene khalqigu waaba dhalaali lahaaba sidaas daraaddeed ilaahay adduunka ma arki kartaan laa tudrikuhu alabsaaru adduunka lama arki karaa laga wadaa ayib ma waxay diidaysaa aakhara may aakhara kuma saabsana aakhara waxaa ku saabsan ilaa rabbiha naadira baa ka hadlaysa marka ayib <clears throat> tawjiihaasi waa tawjiihay culimmada qaarkood mareen sheekhu waa sii faahfaahinaya wuxuu marka wadaalika kaasi wuxuu ku yimid ana alyahuuda yahuudi qaaluu waxay yidhahdeen limuusa nebi muuse waxay ku yidhaahdeen arina allaha allanna tus jahratan si caddaan ah markii meeshii la geeyey lagu ballamay qoladii ergada ahayd baa waxay yidhaahdeen muusow annaga maqal iyo waxaa ma rabnee alla si toosa noo tus si muuqata indhaha nagu inay qabtaan baan rabnaa inay qabtaan baan rabnaa fa akhadathum waxaa qabatay markaa assaaciqatu qayladii suuxinaysay tii qayliyaysay oo iyaga dhasuuxinaysa oo muxuu ahaay laynaysa tii baa marka qabatay famaatuu way dhinteen marka wa cuuqibuu waa la ciqaabay maxaa loo ciqaabay liqowlihim odhaahdooda darteed baa loo ciqaabay ay yidhaahdeen arina allaha allana tus jahratan si cad oo muuqatana tus foolka fool ilaahay na horkeeno na tus ah aragna arrinkaas baa lagu ciqaabay oo saaciqa qabatay kadibna way dhinteen fa maatuu wa cuuqibu ayb marka reer bani israa'iil markay ilaah iyagoo adduunka jooga ay dhaheen ilaahay na tus muusow cuquubadaasaa ku dhacday saaciqadaasaa ku dhacday o waqad sa'alad way weydiisay sidoo kale mushrikuu qurayshin quraysh gaaladeedii ayaa waxay weydiiyeen annabiya nebiga sal lla alay wasalam way weydiisteen iyaguna qurayshtii nebigu ka dhashay sal alla alay gaaladoodii baa iyaguna nabiga ku xujeeyey oo maxay yidhaahdeen aw ta'tiya biاllaahi waalmalaa'ikati qabiila waxyaalihii ay yani ku xujaysteen bay ka mid ahaydoo ay cagta ku marteen ah, yani waxay ahayd waqaaluu lan nu'mina laka xata tafjura lana min alardi yanbuuca aw takuuna laka jannat min nakhiilin wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqita alsama'a kama zacamta calayna kisafa aw taأtiya biاllahi wاlmalaa'ikati qabiila ah, ma rabta inaan ku rumaynahaa intaasoo shay na soo hordhig bay dhaheen ayib yacni dhulkan maka oo aan deggannahay oo abaarta oo buuralayda oo saxaraha ah waxaad ka dilaacisaa bay dhaheen ilo durdur ah isaga dhanba ilo durdura ah iyo webiyaal ka dhig hay maxaa kale aw takuuna laka jannatu min nakiina wacinab beer weyn oo isugu jirta geeda timir iyo cinib isugu jirtaay keen bay dheheen yeelo oo ah, weliba intaa keliya meehe fatufajir alanhaara khilaalaha tafjiira beerahaas beerahaagaas markay sidaa isugu dubadhacaanna dhexdooda webiyaal ka dilaaci bay dheheen ila durduraya webiyaal ka dilaaci aw tusqita asamaaa kamaa zacamta calayna kisafa ama samada gobol ka mida nagu soo rid saad horayba noogu hanjabtood noogu goodiday qayb samada ka mida soo rid keen aw taatiya billaahi waalmalaa'ikati qabiila ama ilaahay iyo malaa'igta aad sheegayso inaad keento foolka fool aad u keento qabiilka waxa la bimacnaa muqaabala ma aha muxuu ahaayey eh, eh, kor buu jiraa iyo eh, ma arki kartaan iyo dhegaysan mayno ow taatiya billaahi waalmalaa'ikati malaa'igtana na tus ilaahayna foolka fool toos aan u aragna mucayana waxaasay ku xujeeyeen yani waxa wey waa warkii marka ree bani isra arina allahadii oo kale way macnaa falamaa sa'aluu markay weydiiyeen annabiya nebiga sal lla wasalam haadihi almas'alata su'aashaa markay weydiisteen oo ay yidhaahdeen aw ta'tiya billahi waalmalaa'ikati qabiila markay arrinkaa yidhaahdeen baa qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaala korahaye am turiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiinna kamaa su'ila sidii loo weydiiyey oo kale muusa muuse min qablu hadda ka hor war ma su'aashii nebi muuse lagu xujeeyey hadda ka hor baad rabtaan rasuulkiina inaad ku xujaysaan oo ree bani isra'iil maxay nebi muuse ku xujiyeen waa aayadda hore soo maa arina allaha jahratan bay ku xujeeyeen war ma tiibaad idinkuna nebigii rasuulkiinna ku xujaynaysaa ow ta'tiya billaahi walmalaa'ikati qabiilan markaad leedihiin saasa wey ayb oo xiina goortii qaaluu ay yidhaahdeen reer bani israa'iil kamaa su'ila muusa min qablu tafsiirkeedu waa xiina qaaluu waa markay yidhaahdeen arina allaha allanna tus jahratan si caddaan ah faahadatum saaciqatu alaaya akmil alaaya faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey subxaanah nasahanaantiisa ama nasihidiise alla wuu uu soo dejiyey yukhbiru isagoo ka warramaya annahu isaga laa tudrikuhu in aynan qaban karin alabsaaru aragyaalku inaysan haleeli karin markaasuu soo deji waa goorma waa markay codsadeen oo dhaheen ilaahayna tus ayaa laba arrimood loogu jawaabay waa midda koowaad war horta rasuulkiinna ma muuse su-aashii cangaga ahayde la weydiiyooo kalead weydiinaysaa waa midda labaadee waa laga jawaabo waxaa la yidhi allah tabaaraka wa tacaala laa tudrikuhu alabsaaru indhuhu ma arkaan siday u wataan wey manaa ayb imaamkuna hadda uu doonayo inuu kaga jawaabo ay waxaa laga wadaa marka annahu isaga alle laa yaraahu ma arkaya axadun cidi arki mayso fi dunya adduunyada dhexeeda duuna alaakhirati aakhara maya ah, aakhara maya aakhara iyadu waa baab kale laakiin adduunka ilaahay ku arki maysaan baa lagu yidhi marka laa tudrikuhu labsaar macnahaasaa laga wadaa faqaala rabbi wuxuu yidhi laa tudrikuhu ma haleelayso oo ma arkayaan alabsaaru aragyaalku yacnii wuxuu ka wadaa fi dunya ama fi laakhirati aakhara dhexdeedase fainahum iyagu yarawnahu way arkayaan oo dee aayaddii horaa taa ka hadashayo eh, yani wujuuhun yowmaidin naadiratu ilaa rabbiha naadira taa waa aakharo tanna waa adduunyada fahaada kani wuxuu yidhi tafsiiru maa shakat tafsiiru maa shay cadayntiisaiyo fasiridiisa way shakad ay ka shakiday fiihi dhexdiisa azanaadiqatu diinlaawayaashu ay ka shakiyeen ayib tafsiirkaasi oo laa tudrikuhu labsaaru in aragtida caadiga lagu fasiro tafsiirkaas waxaa iskale le umulmuminiina caaisha radi allahu tacaala canhuma iyo hayrkeeda xadiidka fii saxix muslim iyo hayrkii ku yaalla waa tii ciddii kuu sheegtay nebi maxamed sal alla lay wasalam inuu rabbigii arkay been weyn buu la yimid maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi laa tudrikuhu labsaaru wahuwa huwa yudriku alabsaar aayaddanay soo deliishatay marka caaisha idraagga aayadda bimacnaa aragtida aragti iyo ru'ya bay ku fasirtay sidaa haddii lagu fasiro imaam axmedna siduu ku fasiraya weeye mufasiriintii salafka qaarna saasay marayaan haddii aragti caadi ah lagu fasiro laa tudrikuhu alabsaaru iyadii aayaddaa hore iyo aayaadka ku tusaya in ilaahay la arkayo waxaa lagu kala wajahayaa qaarna waxay ka hadlayaan aakharo aayadahan dhahaya lama arkayana waxay ka hadlayaan adduunkay ka hadlayaan sidaas waa tafsiir sax wey ah. ayib waxaa ka sii fiican oo mufasiriinta qaar ka midana ay marayaan in la yidhaahdo alidraaku iyo alru'ya ma aha laba kelimo isku macno ah idraagga waxaa la yidhaahdaa wuu ka khaasan yahay ru'yada oo waxaa laga wadaa alidraak bimacna alixaata laga wadaa yacnii waxay noqonaysaa aragtida shayga la arkayo baa laba mid ah aragti aad shaygii wada koobtay oo ishaadu wada qabatay iyo aragti ay ishaadu wada gaadhi weydo oo aad wax ka aragtay soo laba kala duwan ma labaduba waa aragti laakiin midna waa wada koobtay oo ishaadii baa intay hareeraysay bay kulli wada aragtay midna maadan wada koobine uun in baad ka aragtay ishaaduse ma wada gaadhin marka alidraag waxaa la yidhaahdaa waa aragga iyo fiirada ay la socoto ixaadada iyo koobiddu ay la socoto shaygii markaad kulli wada aragtood koobto oo ishaadu wada gaadho ayaa la yidhaahdaa adraka ru'yada iyo aragtiduna iyo nadarka iyo fiiraduna waxaa la yidhaahdaa ama koob oo ishaadu ha wada gaadho ama yaysan wada gaadhine waxaa la yidhaahdaa nadara wuu fiiriyey ra'a wuu arkay sidaa marka la yidhaahdo aayaddu waxay diidan tahay laa tudrikuhu alabsaaru waa arag iyo fiiro ilaahay wada koobaysa oo ishu wada gaadhayso ma suurtagal baa maya laa tudrikuhu labsaaru bimacnaa waxay noqon marka bimacnaa laa tuxiituhu labsaar indhaha iyo aragyaalku ilaahay ma koobaan mana wada gaadhi karaan ilaahay cadamadiisa iyo jalaaladiisa suurtagal ma aha khalqigu in ay ishiisa iyo fiiradiisu inay ilaahay wada koobto ma suuroobi karto maxaa yeele ilaahay waa weyn yahay tabaaraka wa tacala soo marka laa tudrikuhu labsaaru bimacnaa laa tuxiituhu labsaar indhuhu ma koobi karaan wujuuhun yowmaidin ilaa rabbiha naadirana maxaa laga wadaa waa aragtida caadiga ah, oon koobidu la soconin tanna maxay diidan tahay aragti iyo fiiro ay la socoto koobid la socoto marka labada ayadood isku macnoba maa isku meelba uma jeedaan bimacnaa si kale haddii loo yidhaahdo waxay yidhahdaan alidraaku ahasu min mulaqi ru'ya yacni aragtida guud waan arkay ama waan fiiriyey waxaa ka guda yar oo ka macno duwan oo ka khaasan bimacna adraka lianna idraaka bimacna alixaata la socoto saas daraaddeed baa carabtu waxay yidhahdaan ra'aytu shaya wamaa adraktuhu war laakiin ishaydu ma wada gaadhin soo maa ishaydu ma wada gaadhin ah, waan arkay laakiin ma koobin marka koobid la'aantan weeye midday aayaddu ka hadlayso laa tudrikuhu labsaaru halkaa marka waa midda la yidhaahdo nafyu اlakhas laa yastalzimu nafya alacam macno khaasa haddii la anfiyo meesha laga saaro macnihii guudii aragtidii guud ma aha inuu meesha ka saarayo aragtida guud way sugan tahay laakiin midda khaaska ahee koobidda iyo wada ishu inay wada qabato ay la socoto taas iyadu ma suuroobi karto waana midda khaaska ah midda ay diidantahay aayadda ah laa tudrikuhu labsaar bimacnaa laa tuxiituhu midda caamka ana waa midda ay sugayaan aayadaha kale iyo axaadiista nebiga ee mutawaatirka salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaa in la yidhaahdo oo macna alidraag ixaato lagu fasiro tan kalena ru'yada mutlaqa lagu fasiriy nadarka caamka lagu fasiraay sidaana waa tafsiir isaguna jira oo waxaa laga wariya cabdullahi bni cabbaas qataada waa ikhtiyaarka ibnu jariir itabari baa sidaa doortay sheekhu islaam ibnu taymiya iyo tilmiidkiisa ibnuulqayim aimana saasay marayaano farqun bayna alidraag wa bayna mutlaqi ru'ya sidaasay u kala wajahayaan ayadana waa tafsiir fiican waxaa miaal u noqon karaya oo ibnu jariir caleyh raxmatullah uu u keenay oo aad aad ugu sii fahmi kartaan addoommadu soo ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa soo wax kama ogaan karaan ya ilaahay cilmigiisa wax ma ka ogaan karaan way ka ogaan karaan laakiin ilaahay cilmigiisa iyo macluumaadkiisa o dhan miyay wada koobi karaan maya ma wada koobi karaan saas daraaddeed baa allah wuxuu yidhi walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa ilaahay cilmi wuu u sugay addoommada macluumaadka allana waxbay ka ogaanayaan intuu ilaahay ka ogeysiiyey bay ka ogaanayaan laakiin kulli ilaahay macluumaadkiisiiyo cilmigiisi miyay koobi karaan maya aragtiduna waa sidoo kaleo ilaahay tabaaraka wa tacaala way arki karaan wayna arkayaan aakharo laakiin isagoo dhan ishoodu ma wada qabanayso ma koobi karaan sida cilmigiisoo dhan ayna u wada gaadhi karin laakiinay wax uga ogaan karaan ah, taasoo kale way macnaha marka taasay isla mid yihiin sida ibnu jariir calayhi raxmatullaahi uu eh, uu tilmaamayo shubhada saddex iyo tobnaad wa ama qowlu muusa muuse odhaahdiisa uu yidhi subxaanaka tubtu ilayka wa ana walu lmu'miniina wa qaala asaxaratu inaa naطmacu an yakfira lana rabbuna khataayaana an kuna awala almu'miniin wa qaala اnabiyu sal اlla alay wasalam qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabbi اlcaalamiin ilaa qowlihi laga gaadho wa ana awalu اlmuslimiin qaluu kayfa qaala muusa wa ana awalu اlmu'miniin wqad kaana qablahu ibraahimu wayacquub waisxaaq fakayfa jaaza limuusa an yaquula wa ana walu lmu'miniin wa qaala asaxaratu an kunna awala lmu'miniin wa kayfa jaaza lilnabiy sal lay slam an yaquula wa ana walu lmuslimiin waqad kaana qablahu muslimuuna kaiir milu ciisa waman tabicahu fashakuu fi lqur'ani waqaaluu inahu mutanaaqib ayb mar kale iyo aayadihii ay iska horkeenayeen waxay yidhahdeen wuxuu yidhi waammaa qawluhu idhaahdiisa uu yidhi waammaa qowlu muusa dheh nebi muuse calayhi salaam odhaahda uu yidhi subxaanak nasihidaada eh ceeb iyo dhimanaan aanu kaa nasahaynee tubtu waan laabtay ilayka adaan kuu soo noqday allow wa ana aniguna awalulmu'miniina kuwa rumeeyey ka ugu horreeyaan ah rumeeyayaalka ku rumeeyey ama aayaadkaaga rumeeyey ka ugu horreeyaan ah ayb wa qaala asaxaratu saaxiriintii waxay dhaheen ah, ictibaaran bima kaanuu way calayh hadda markan ay hadlayaan saaxiriin maaha laakiin markii horay saaxiriin ahaayeen saxaradii waxay yidhahdeen markii ay nebi muuse calayhi salaam mucjisadiisii uu la yimidi markii ay meel marisay oo laga qaalib noqday waxay yidhaahdeen innaa natmacu fircawnna markaa uu hanjabay waxay yidhaahdeen innaa annagu natmacu waxaanu damcaynaa oon hunguriyaynaynaa an yakfira inuu dhaafo lanaa annaga rabbunaa rabbiganna khataayaanaa gafafyaalkanaga inuu noo dhaafo an kunnaa inaan ahaanay darteedna uu noogu dhaafo awala almu'miniina kuwa rumeeyey yaa kuwii ugu horreeyey rumeeyeyaalka inaannu ugu horayno taa daraaddeed baannu ilaahay inuu noogu dambi dhaafo aannu damac ka qabnaa way macna wa qaala nabiyu nebiguna wuxuu yidhi sal alay wasalam ah, ilaahay baa ku leh isaguna wuu yidhi qul waxaad tidhahdaa inna salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii iyo geeridaydu lilaahi ilahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ah ilaa qowlihii laga gaadho wa ana awalu lmuslimiin ah, laa shariika lahu wa bidalika wa ana wal lmuslimiin inta kuu hogaansantay baan allow kow ka ah anaa u horeey ayb qaaluu waxay markaa siday aayadaha isaga horkeeneen sidan waa qaaluu waxay kayfa sidee buu qaala u yidhi muusa muuse wa ana awalu lmu'miniina see u yidhi mu'miniinta anaa u horeeya mumin see buu ku yidhi calayhi salaam waqad kaana isagoo ay ahaayeen qablahu hortii ay ahaayeen ibraahiimu wa yacquubu wa isxaaq reer bani israa'iil haddii laga hadlayo muuse waa looga horreeyey iimaanka soo ma oo isagoon dhalaninon adduunkaba imaanin bay reer bani israa'iil mu'miniin lahaayeen oo waxaa ka mida nebi ibraahiim abul ambiyaa iyo yacquub iyo isxaaq haa marka qoladan abaa ka horraysaye mu'miniintan ugu horreeya xataa ree bani israiil muminiintooda haddii la yidhahdo waa laga horeeyey seeb wuu u leeyahay muminiinta anaa u horeey say ku dhici kartaa ayb fa kayfa jaaza seebay marka ugu bannaanaatay limuusa muuse an yaquula inuu yidhaahdo wa ana walu lmu'miniin aaway dadkii ka horreeyey ya ee iimaanka uga horreeyey wa qaala asaxaratu saaxiriintii waxay dhaheen an kunna wala almu'miniin ah, inaan ahaanay mu'miniinta kuwii ugu horreeyey taa daraaddeed inuu ilaahay noogu dembi dhaafaan damaceeda qabnaa waa ayib an kunna wala almu'miniin su-aashu waxay tahay marka sidee bay ku yidhaahdeen mu'miniintii baan ugu horraynaa nebi muuse cid rumaysay markii ilaahay soo saaray saxaradan intaynan dooda wada gelin oo aan sixirkoodii iyo mucjizadii nebi muusiya laysu dhiganin intii ka horraysay oo ayna iyagu iimaanka la imaanin nebi muuse wax raacsanaa ma jira miya ya soo iyaga lagama iimaan horreen ile mar dambe iyagu rumaynayaan aawe reer bani israa'iil oo dhan ya aawe reer bani israa'iil oo dhan aawe sidaas daraaddeed iimaanka waa looga horreeye oo nebi muuse dad iyaga ka horreeyaa rumeeyey saxaradu say ku dhaheen annagaa mu'miniintii u horrayna su-aashoodu taas waa wa kayfa sidee buu jaaza ugu bannaanaaday lilnebiyi nebiga sal lay slam an yaquula inuu yidhaahdo wa ana walu lmuslimiin waqad kaana isagoo u ahaa qablahu hortii ay ahaayeen muslimuuna muslimiin kaiirun oo fara badan milu ciisa sidii ciise oo kale iyo waman tabicahu dadkii raacsanaa nebi maxamed sal lay slm wa ana walu lmuslimiina muslimiinta kii u horreeyey baanah oo aaway dadkii ka horreeyey nebi ciise aaway dadkii raacsanaa ee xawaariyiintii iyo mu'miniintii aaway ka horreeyey kitaabka injiil ah dad baa haystay oo intaan nebi maxamed la soo saarni yacni saxsanaa oo tawxiidkii haystay aaway dadkaasi muminiinta anaa u horeeya markuu nebigu lehy sal lay waslam halkaas wey mar markaasay waxay yidhaahdeen fashakuu fi lqur'aani buu imaamku yidhi qur sidaa kaga shakiyeen wa qaaluu inahu mutanaaqib ah. xasuroobi karin bay dheh marka awaliyadan masale la yeeli waay awaliyadan amaa qawlu muusa sidanuu isu waafajan imaamku marka amaa qawlu muusa muuse hadalkiisa uu yidhi wa ana awalu lmu'miniina fainahu isagu xiina goortii qaala uu yidhi rabbi arinii andur ilayka rabbi rabbigayow arinii iskay tus itus andur aan fiiriye ilayka adiga aan ku fiiriye allow itus aan ku fiiriye ku daawade ayaa qaala rabbi wuxuu ku yidhi lan taraanii i arki maysid muusow ma dhexi karto ima arkaysid wuxuu ka wadaa lan taraaniida maxaa laga wadaa walaa yaraanii i arki maayo axadun cidina fi dunyaa adduunyada i arki mayso ilaa hadduu i arka maata waa dhimanaya lan taraanii i arki maysid bimacnaa inaadi aragto ma xamili kartid waay adduunka intaad joogtaanna cid i aragtay maba dhici karto ilaa wayba suuxi waaba dhibanba ma xamili kartaan ma kari kartaan saasaa laga wadaa ayb falammaa tajallaa markuu isu muujiyey rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu isu muujiyey yacni markuu codsaday inuu ilaahay arkoo daawado ayaa waxaa lagu yidhi lan taraanii i arki maysid walaakin indur ila aljabal buurta fiiri baa le fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii buurtaa fiiriyo hadday meeshaa ku sii taallo oo ku sii sugnaato waadi arki maxaa ka dambaysay marka falamma tajallaa markuu isu muujiyey rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu isu muujiyey jacalahu wuxuu ka dhigay dakkan baaba' buu ka dhigay iyadiioo dhan waaba riiqantayba hal mar bay baaba'day wa khara wuu dhacay markaa muusa muuse wuu dhacay dhuldhul dhacay saciqan isagoo suuxsan hawlkii meesha ka dhacay ee ishiisu haysay buu xamili waahay markaasuu suuxdin la dhacay falammaa afaaqa markuu soo miyirsaday ayuu qaala wuxuu idhi subxaanak alla waan kaa nasahayaa wixii ceebee dhimanaanoo dhan baan kaa nasahayahay tubtu waan soo noqday ilayka adaan kuu soo noqday wa ana aniguna awalulmu'miniina mu'miniinta kii u horreeyey baana yacnii muxuu ka wadaa yacnii wuxuu ka wadaa awala almusaddiqiina kuwa rumeeyey ka ugu horreeyaan ahay annahu amar yashaniya laa yaraaka inuusan ku arkaynin axadun ruux fi dunyaa adduunyada dhexeeda inuusan kugu arkaynin ilaa hadduu kugu arkana maata inuu dhimanayo marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa arintii uu codsaday suuroobi weyday iyo sidii wax loo tusaaleeyey nebi muuse markuu arkay ayuu wuxuu leeyahay waxaan ahay cidda ugu horraysa ee rumaynaysa in aan adduunka lagugu arki karin hadday cidi ku aragtana inay markaaba baabi'i oy dhiman joogi karaynin cidda ugu horraysay rumaynaysaanahay soo ma marka aragtida yani meeshan ku saabsan ee uu leeyahy ana awalu lmu'miniina waa aragti ku xidhan aragti mucallaq ah wixii dhacay wixii dhacay arinta meeshaa ka soo baxday anaa u horreeyoo rumaynaya waa maxaa yeele isagoonbaa arkay soo oo yaa kaloo la joogo arkay waa isagaa arkay anaana ugu horreeyoo rumeeyey wey maanaa marka lagama wado iimaankii caadiga ah lagama wadee waa iimaan khaasoo dhacdadaa ku saabsan dhacdadaa iyo wixii ka dhashay iyo ilaahay inaan la arki karin ciddii aragtana ayna noolaan karin arrintaa iyadaa ciddii ugu horraysay rumeeyey baan ahay siyaaqa aayadduna macnahaasuu muujinaya saas way ayib tafsiirkaasi imaamku uu qaabkaa u wajahay waxa weeyaan waxaa laga wariyaa abulcaaliyat alriyaaxi taabicigii iyo rabiic waana ikhtiyaarka ibnu jariir abari caleyh raxmatullah imaam lmufasiriin siduu rajaxaya oo awalu lmu'miniina waxaa laga wadaa bimacnaa arintaa iyada inaan lagu arki karin adduunka ciddii ku aragtana aynan noolaan karin arrintaa ciddii ugu horraysay rumaysay baan ahay ee lagama wado iimaankii guud lagama wado ayib macnahaasi waa cad yahay baan u malaynaya macno kalaa jira oo daciifa oo mujaahid iyo cikrimo iyo laga wariyo in la yidhaahdo wa ana awalu lmu'miniina mu'miniinta kii ugu horreeyey baan ahay oo min bani israa'iil ah ree bani israa'iil iyo qowmkayga anaa ugugu horreeya wax ku rumeeya sidaana waa tafsiiro shawkaani iyo ayaa maraya waase daciif muxuu daciif ku yahay lianna reer bani israa'iil nebi muuse uguma horraynin cid ilaahay rumaysa soo wuxuu ummado ka yani wax way ambiyay lahaayeen rusul bay lahaayeen mu'miniin bay lahaayeen intaa nebi muuseba la soo saaray soo maa sidaas daraaddeed tafsiirka saxda waa kaa hore ee imaamku maray ummadii salafkana qaar ka mida laga soo guuriyey taasoo ma aha wa ana awalulmu'miniinadii nebi muuse horta meel baa la saaray soo ma cadda aanu nimaadna saxarada marka wa ammaa qowlu saxarati saaxiriinta odhaahdoodii iyo hadalkooda ay yidhaahdeen an kunna wala almu'miniina yacnii wuxuu ka wadaa wala almusadiqiina kuwa rumeeyey kuwii ugu horreeyey baanu nahay bimuusa muuse rumeeyey min ahli misra oo ree masar ah oo min alqibti ah, qibtiyiinta xaggooda ka ahaada min alqibti nebi muuse sax iyaga dad ka horreeyey saxrada oo rumeeyey way jireen laakiin yay ahaayeen ah? ree bani israa'iil bay ahaayeen amaa qibtiyiinta oo qoyskii fircoon ka dhashay ah cid ka rumaysay nebi muuseo ka raacday saxaradaa u horraysay saas way markay saxaradii laga adkaaday oo dooddii mucjisadii lagaga reeyey ayagoon meeshiiba ka dhaqaaqin bay iimaankii ku dhawaaqeen soo maha wixii rumeeyey ee nebi muuse raacay ee reerka qibtiyiinta ka soo jeeday saxaraday ka dambeeyeen marka saxarada kadib bay rumaynayaan marka qibtiyiinta oo ree masar ah nebi muuse wax rumeeyey saxaradaa u horreeyey saasaa laga wadaaye lagama wado hadalka in ay leeyihiin an kunna awala almu'miniina khalqiga oo dhan annagaa iimaanka ugu horraynay ee laga wadaa walaa nabi muuse inta rumaysay baanu iimaanka u horraynayna kama wadaan laakiin waxay ka wadaan qoyska qibdiyiinta ee milkiga haystay cid nebi muuse ka soo raacdo ka rumaysay annagaa u horrayna wixii qoyskaasay rumeeyeen waa naga wada dambeeyeen wey macana ayib waxaa laga wariyaa tafsiirkaas isagana cabdiraxmaan ibnu zayd ayaa laga wariyaa mufsiriintii salafka ka mida asaguna waa saase aayaddu meeshaad la aadeen maaha amma qawlu nabiy nabiga odhaahdiis sal lay waslam wa ana wal lmuslimiina uu yidhi yacni wuxuu ka wadaa oo min ahli makkata ah ree maka ciddii ugu horraysay ilaahay rumaysay waa aniga ayib ree maka anaa u horreeyey leanna maka maxaa ka jiray maka shirki iyo gaalnimaa ka jirta soo maaha nebi moxamed sal lla waslam markii ugu horraysay loo waxyooday ayaa iimaan saxa u horreeyey sidaas daraaddeed wa ana awalu muslimiina makree iyo wixii ka dembeeyeba anaa u horeeya cid ilaahay rumaysa way macnaa wa ana awalu lmuslimiina cid hogaansata wa marka ictibaaraadkaasay leedahay soo maa yacni awalu iyo awalu lmuslimiin ma lagama wado itlaaq guud lagama wadee laakiin mid walba meel bay ku xidhantahay ah, mid qowm ku xidhan gooni ah mid magaalo gooni ah ku xidhan iyo dad gooni ah mid muxuu ahaay dhacdo gooni ah ku xidhan taasaa laga wadaa awalu lmu'miniini awalu lmuslimiin lagama wado awaliyadii mulaqa ahayd awaliyada mutliqa haddii laga wadi lahaa markaasay iska hor imaan lahay laakiin awaliye mulaqa mee waa awaliye muqayad ah taniba meel midba meel bay ku xidhantao laga wadaa macna ayib tafsiirkaa dambe oo la yidhaahdo wa ana awalu lmuslimiina min ahli makkata sidaa in lagu fasiro qataada laga soo guuriyaa ayib oo ummaddan anaa u horreey macna shubhada afar iyo tobnaadii waxa wa ama qowlu buu sheekhu yidhi odhaahdiisa allou yidhi adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab wa qaala wuxuu idhi fii aayatin ukhrana wuxuu ku yidhi fainii anugu ucadibuhu waxaan cadaabi cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin wa qaala fii aayatin ukhra wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar fashakuu fi lqur'aani bay shakiyeen wa qaaluu inahu yanqudu bacduhu bacda aayado kale haddana iska horkeeneen wa amaa qowluhu odhahdiisa uu yidhi alle adkhiluu geliya ala fircawna fircawn aalkiisa iyo qoyskiisa iyo dadkiisa waxaad gelisaan ashadda alcadaabi cadaab midka ugu daran geliya yani aala fircawn waa atbaacdiisa wa fircoon dadkiisa raacsan waxaad gelisaan cadaab midka ugu adag geliya meesha laga hadlaya waxa weeyaan ashadda alcadaab cadaabkii ugu darnaa fircoon iyo aalkiisa geliya wa qaala fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi fa innii anugu ucadibhu waan cadaabi cadaaban cadaab cadaabkaasoo laa ucadibhu aanan cadaabaynin axadan cid oo min alcaalamiina uunka ka mida makhluuqa ka mida maxay ku imaanaysaa qisadii ya nebi ciise iyo xawaariyiinta soo ma maa'idan noo soo deji markay yidhaahdeen ayaa alla wuxuu ku yidhi maa'idada haddaan soo dejiyo oo la beeniyo markaasi dee hawshanaa dhici ah, soo aayad maydaan codsanin aayaddii haddii idiin keeno ood markaa rumayn weydaan ama la diido fa innii ucadibhu cadaaban laa ucadibu axada min alcaalamiin cadaabka marka aan idin marinayo ama dadka aan marinayo waa midaan weligiiba aan addoommo ku dhicin khalqigaba kuma dhicin wa qaala fii aayatin ukhraa wuxuu yidhi ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki اlsfali daragga ugu hooseysay ahaayeen ayay ahaadeen oo mina naari ah naarta xaggeeda daragga ugu hooseeya daragga wuxuu cagsi u yahay darajada kelimadu daraja waa marka kor la aado daragguna waxaa la yidhahdaa waa dabaqyo kala hooseeya markaad hoos sii aadaba bimacnaa darag waa darajkana waxaa la yidhaahdaa markaad dabaqyo kala koreeyo aad kor u fuusho marka daragga waxa weeyaan dabaqa ugu hooseeya naarta bay munaafiqiintu ku jiraan ayb fashakuu way shakiyeen nimankaa zanaadiqadii fi lqur'aani wa qaaluu waxay yidhahdeen innahu qur'aanku yanqudu wuu burinayaa bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale say isaga hor keeneen aayadahan ama qasad xumadood waxay isaga hor keeneen fircoon aalkiisa cadaabka geliya la yidhi waa kii ugu darnaa nimankii xawaariyiinta ee nebi ciise la socdayna cadaabka la yidhi waa laydin cadaabayaa waa mid aan makhluuq kale la cadaabin isagana soo mid kii ugu darna maa munaafiqiintana waxaa la yidhi naarta dabaqa ugu hooseeyay ku jiraan isaguna waa cadaabkii ugu darnaa soo ma marka saddexdoodaba cadaabka ugu daran loogu sheegay ya soo inuu sii kala darnaado maaha yani kan waxaa layidhi cadaabka ugu daran qoladanna waxa layidhi cadaabka ugu daran qoladanna waxa layidhi cadaabka ugu hooseeya marka kee sii hooseeya wey say u kala daran yihin waaba iska hor imaanaya warkani wey maana ayb imaamku wuxuu yihi marka wa amaa qowlu odhaahdiisa alla uu yidhi adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaabi yacnii wuxuu ka wadaa cadaaba dalika annaar naartaa ay galeen cadaabkeeda alladii cadaabkaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin cadaabku isma leh naaruhu way kala duwan yihin meelaha lagu cadaaban yahay way kala duwanta aalu fircawn meesha ay galeen iyo qaybtay cadaabka ka galeen qaybtaa midda ugu daran ku cadaaba waa soo ma qaybtaa la geliye ta ugu daran ee ugu kulul ha lagu cadaabo ayib wa ama qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi fainii ucadibhu cadaaban laa ucadibhu axada min alcaalamiina wadalika kaasi waxa weeye ana allaha alle masakhahum wuu bedelay khanaasiira buu ku bedelay iyaga dhanba wuu suuro bedelayoo wuxuu ku bedelay khanaasiira doofaaro facadabahum wuu cadaabay bilmaskhi suura bedelid buu ilaahay ku cadaabay in aadamihiiba laga bedelay oo wax kale laga dhigay maa lam yucadib wuxuusan ku cadaabin man siwaahum dadkii iyaga ka soo hadhay oo min annaasi dadka cid iyaga ka soo hadhoo dadka ah qaab uusan u cadaabin buu ilaahay u cadaabayoo iyaga dhanba doofaaraa laga dhigay ah, marka muxuu ka wadaa bimacnaa fainii ucadibhu cadaaban laa ucadibhu axada min alcaalamiina waa cadaab dunyawi ah intay adduunka joogeen yaa waxaa la cadaabay cadaab aan ummad kale iyo cid kale adduunka lagu cadaabay oo noocee ah iyagii oo dhanba daayeerdaa laga dhigay waxaan u jeedaa doofaaro marka cadaabkii ugu darnaa adduunkaa lagu mariyey kan oo oo muxuu ahaaye aala fircoonna waa cadaab aakharo qoladan xawaariyiinta nebi muuse nebi ciise la socda iyo hanjabaadda aayaddaa beeninteeda ku imaanaysana waa cadaab adduunyo iyo doofaarro layska dhigay waay soo ma marka kala duwan waay ayib wa ama qowluhu odhahdiisa allou yidhi aayadda saddexaad faina almunaafiqiina ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar taana macnaheedu waxa weeye lianna jahannama naartu jahannama hadda halkan wuxuu ka wadaa naarta guud buu ka wadaa lianna jahannamadu marna magac waxay u tahay qayb khaasoo naarta ka mida marna naarta oo dhan baa jahannamo la dhihi karaa halkan marka wuxuu ka wadaa lianna jahannama naartu lahaa waxaa u sugnaaday sabcatu abwaabin toddoba iridood bay leedahay toddoba qaybood bay ka koobantah jahannamo waay soomaariti midda koobaad waa jahannamo baa la dhaha magaceeda midda labaadna waa ladaa ta saddexaadna alxutama ta afraadna saqara ta shanaadna alsaciir ta lixaadna aljaxiim ta toddobaadna alhaawiya wahum ayagu marka munaafiqiintu fii asfali darakin dabaqa ugu hooseeyay ku jiraan fiihaa naartaa dhexdeeda soo ma jeed bimacnaa toddoba baab sida qur-aanku ilaahu sheegay lahaa sabcatu abwaabin soo likulli baabin minhum juzun maqsuum naartu waa toddobadaa iridood waa toddobadaa iridood qaybay kale yihiin marka qolo walba meesha lagu cadaabayaay qaybta kale way ka duwantahay munaafiqiinta marka qaybta la geynayo waa qaybta ugu hoosaysa fircoon iyo qolyahan aalkiisa la cadaabayana qaybtay galeen cadaabka ugu daran qaybtaasi ay ku jiraan way sii kala daran meesha ugu cadaab adageeya wey marka aayaduhu iskama hor imaanayaane qaarna adduunkay ku saabsan yihin qaarna naarta oo qayba qaybihii iriida kala ah bay ku kala saabsan tahay ee wax iska hor imaanayo hal meel isugu yimid oo iskaga hor yimid maaha w abwaabtaasi sidaa imaamku u sheegay waxaa laga wariyay cabdullahi bn cabaas ibnu jurayj iyo acmash a'imadii salafka ka mid ah ayaa laga wariyaa ayb shubhada shan iyo tobnaad waxa weeyaan wa ama qowluhu tacaala alle oraahda uu yidhi laysa lahum طacaamun ila min dariic uma kadibna qaala wuxuu yidhi ina shajarata الzaquumi طacaamu اlأhiim faqad ahbara ana lahum طacaaman fashakuu fi اlqur'ani wazacmuu anahu mutanaaqid shubhada shan iyo tobnaad weeye wuxuu yidhi imaamku wa ama qowluhu odhaahdiisa alle tacaala korhayo uu yidhi laysa uma ahaanin lahum iyaga ahlu acaamun cunta uma ahaanin ilaa min dariicin ilaa nabaadka dariica la yidhaahdo mooye nabaadka dariica la yidhaahdo mooye dariicaasi waa nabaad dhulka ka soo baxa dabcan geedaha soomaalida geed noocaasoo boqol kiiba boqol oo lagu fasiri karaay culimadu ma sheegin waa iska soo dhowayn waay laakiin dariicu waa geed dhulka carabta ka baxa oo xilliyada guugow baxa wuu qoyaa wuuna ingega qodax buu leeyahay waa nabaataadka yararka dhulka ka baxa waana sun ah, qodaxna waa leeyahy waana sun markuu ingego marka dadka waa mudaya oo xoolaha waa mudaya xooluhu xataa ma daaqaan xataa hadduu qoyan yahay xooluhu ma dhowaadaan lanna waa sun kaasaa marka la yidhahdaa dariic ah, laysa lahum uma sugnaanin acaamun wax cuntaa ilaa min dariicin nabaadkaa suntaa ah mooyaane ee qodxaha leh uma kadibna qaala wuxuu yidhi inna shajarata azaquumi geedda zaquum la yidhaahdo tacaamul ahiimi kii dembiga badnaayee dembiilaha ahaa cuntadiisii waay ayib labada aayadood marka wa iska hor imaan bay leeyihin see hor imaanaya faqad ahbara wuxuu sheegay aayaddan dambe uu ku sheegay anna lahum inuu u sugnaaday dacaaman cunto inay u sugnaatay to cunto male baa layidhi fa shakuu way shakiyeen fi lqur'aani wazacamuu waxayna sheegeen annahu qur'aanku mutanaaqidun inuu yahay mid iska hor imaanay see wey macnaha aayadda hore waxay tidhi laysa lahum طacaamun cunta ma ay lahaa ilaa min dariicin nabaadkaa mooye maxaa halkaa ka soo baxay nabaadkaa cunto aan ahayn ma ay laha soo ma saas wey istinaa oo yani mufaraq ah waay istinaaga mufaraqana waa min acami alcumuum baa la yidhahda min dariic geedka iyo nabaadka waxaan ahaynoo cunto a ma laha sidiisa aan ogeyn aayad kalaa timidoo shajaratu zaquum baa cunto u abaa haddana timid tii horena maxay lahayd nabaadka unbaa cunto u ah tanina waxay tidhi shajaratu zaquubna waa cunayaan ayib tu kalena ku daro iyadana ah falaysa lahu اlyowma hahuna xamiimun wala طacaamun ila min khisliin hisliinku waa carunka iyo qashinka malaxda iyo dhiigga iyo carunka ka daatay ahlunaarka ayaa khisliinka la yidhahda kaana inay cunayaan oo cunto uu u yahay oy cabbi doonaan oo la quudin doonana waa la sheegay qur-aanka la sheegay marka khisliin baa la sheegay zaquumna waa la sheegay dariicna waa la sheegay aayadda horena waxay leedahan dariicun bay leeyihin marka waa iska hor imaanayaan waay warku ayib imaamku marka wuxuu yidhi isagoo iswaafajinaya wa ama qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi laysa lahum طacaamun ila min dariic yaquulu wuxuu leeyahay alla oo ka wadaa laysa lahum umuusan sugnaanin طacaamun wax cunto ah fii dalika albaabi iridkaa dhexdiisa ilaa min dariicin ilaa nabaadka dariic la yidhahdo mooyaane yacni soomaynaan dhihin naartu waa toddoba iridoo soo laba dhihin irid iridaha ka mida iyo qayb ka mida qaybaheeda markay ku jiraan dariic keliyaa la siinaya soomaali marka aayaddaa muxuu ahay dhahaysa laysa lahum طacaamun ilaa min dariic waa irid markay ku jiraan ama qolo qayb ku jirta naarta kamida oo irid iridaha ka mida ka gashay ayaa nabaadkaa waxaan ahayn la siin maayo o ayb shubruq baa laydhaha geedkaas ah markuu ingego wayakuluuna way cuni doonaan wayakuluuna way cunayaan buuhi azaquuma zaquumkana way cunayaan fii hayri dalika albaabi iriddaas ay dariica ku cuneen irid aan ahayn bay zaquumkana ku cunayaan soo maaret yacni markay meel kale tagaan ama qolo meel kale ku jirtana zaquum baa la siinaya ayib fadalika kaasi qowluhu odhahdiisa wey alla uu yidhi ina shajarata azaquumi طacaamu اlأhiim fahada kani maa shakat waa wixii ay shakiday fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu ay ka shakiyeen adeer naartu waa fara badantah waana irido badantah mid walbiyo meel walba markay joogaanna waxbaa la siin mar khisliin baa la siin mar dariic baa la siin marna zaquum baa la siin laga yaabo in gaalada qaybahooda kala gedisan midba laga yaabo qayb in dariic la siiyo qayb iyaga ka midoo meel ku jirta in la siiyo zaquumka la siiyo qayb muxuu ahay iyaga ka midoo meel kale ku jirtana in khisliinka la siiyo wahaakada marka iskama hor imaanayse waa xaaladiyo meelo kala duwan iyo dad kala duwan wahaakada sidaa wey tafsiirkaasi oo mucadabiinta la cadaabaya inay dabaqaad yihiin oo kala duwan yihiin oo cuntooyinkooduna saa u kala duwan yihiin aayaduhuna cuntooyinka kala duwan ee meelaha kala gedisan lagu siinayay kala tilmaamayaan macnahaasi waa macnaha imaamku maray waana macno sax wey macno kalaa jira oo isagana la dhihi karo say leeyihiinoo waxay leeyihiin macnaha kale ee lagu fasiri karo waxa weeye geedahan laga warramayo zaquumka iyo dariica iyo khisliinka oo carunka ah cuntaba maaha cunto maxaa la yidhaahdaa yah wixii la cuno wax ku taraa la yidhaahdaa soo maa sidaas daraaddeed waxaan la siinayaay waa nooc cadaabkii ka mida ah waxtarba male cuntanba maaha cunta waxay lahaan jirtay oo nafci ah waxle maaha sidaas daraaddeed baa la anfinaya oo la leeyahay cunto lama siinayo leanna waxa la siiyey cuntaba ma ahee waa cadaab cuntona waxaa la yidhaahdaa wixii wax ku tara oo gaajo kaa saara soo maa saas daraaddeed baa laysa lahum tacaamun ilaa min dariic maxaa ka dambeeya laa yusminu walaa yuqni min juuc cunto marka la cuno waa lagu cayilaa gaajona waa lagaga baxay waa lagu dhergaa labadii midna ma leh cunto say ku tahay marka marka magac cunto umbaa la siiyeye cuntadii la yaqaanay ma aha saas daraaddeed haddii la anfiyana macnahaasaa laga wada haddii la sugayna macaanidaa hore soo tilmaannay weeyaan sidaana culimmada qaar ka mida ku tawjiihinaysaa waana iyadana waa tawjiih saxa waay hada bilahi towfiiq wsal allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala alih w saxbi wslm